رحمه الله تعالى فلا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله kitaabka alcuudiya ayaynu ku jiray waxaynu ku soo guda jiray kuwii qadarka macaasida u daliishanayey ee gaadhsiinaya marka dambe inayba laga kor qaaday wixii la odhan jiray takaaliifta oo laga yaabo inay salaad iyo cibaado ay ka tagaan oo noocaas qaarkood ibliisiya ayaa la yihahdaa qaarkoodna waxaa la yihahdaa mushrikiya qaarna majuusiya ayaa la yihahdaa kuwii mushrikiyada ahaa oo macnaha shabbahayey gaalada oo kale say uxujaysanayaan qadarka ayuu ka hadlay markaa wuxu yhi falaa rayba shay kuma jiro ana almushrikiina kuwii mushrikiinta gaalada ahaa kadabuu rusula rusushii inay beeniyeen wax shaki kuma jiro yataradaduuna xaalayiin kuwa mushrikiinta ahi kuwa ku warwareegaya oo u dhexeeya bayna albidcati almukhaalifati lisharci illaah bidcada khilaafaysa sharciga ilaahay iyo wa bayna alixtijaaji xujaysi dhexdii bilqadari qadarka ay oo macaasida iyo dunuubta ku jiraan ay qadarka u xujaysanayaan calaa mukhaalafati amri illaahi amarka ilaahay khilaafkiisa ay u xujaysanayaan fa haa ulaa'i alasnaafu sinfiyada iyo noocyadaasi fiihaa waxaa ku sugan shabahun baa ku sugan shabahas u ekaanshahaasoo min almushrikiina mushrikiintay u eg yihiin liannahum mushrikiintu imaa an yabtadicuu inay bidco sameeyaan oo shay diinta aan ka mid ahayn la yimaadaan wa imaa an yaxtajuu bilqadar ama qadarka ay xujaystaan oo macaasida iyo xuma ay samaynayaan ay qadarka u xujaystaan wa ima an yajmacu bayna amrayn ama inay jamciyaan labada arrimoodba oo maxay ah inay bidca la yimaadaan inay qadarka xujaystaan marka wuxuu ley halkan kan nimanka mushrikiinta ah waxaa dhaqankooda ka mid ah ee rususha beeniyey laba arrimood bay had iyo goor ay la yimaadaan midna waa nooc ibtidaac ah oo ilaahay diintiisa waxaa ka ka mid ahayn bay keensadeen oo xaaraan ah oo mararka qaarkood aayaadkusay sheegayaan dee baxiiradii iyo wasiiladii iyo saahibadii xoolaha qudhowdii inay qaybqaybiyeen oo qaar yidhaahdeen hilibkoodu waa xaaraan oo ilaahyada iskale kuwaa la raaci maayo gaayid laga dhigan maayo kuwaa la qali maayo waa ka mid waxyaabaay jideeyeen ee sharciga ka dhigeen maxaa kaloo ugu lamaan waxaa ku lamaan inay ilaahay subxaana watacaalana tacaalana u sameeyeenoo horta ilahay bay la wadaajiyeen makhluuqii midda kale waxay samaynayeen ee taxliil iyo taxriimka ana waxay u xujaysteen ilaahay inuu u qadaray oo raali ka yahay xumihiina way sameeyeen oo ibtidaaca oo shay aan diinta ka mid ahin bay keeneen maxay kaloo xujaysteen inay markaa uxujaysteen qadarka u xujaysteen marka labadaas mid ka mida ah bay samaynayaan ama labadaba ama mid ahaan intuba waxa weeye wax soo aroray oo markaa xaaladooda aayaadka qur-aanka markaa caddaynaya kuwan marka hadda laga hadlaya dawaa'iftan lumayna kuwaasay shabahayaan kamaa qaala tacaala cala almushrikiin sida ilahay mushrikiinta xaggooda ka yidhi waidaa facaluu faaxishatan waidaa waqtiga facaluu ay sameeyaan faaxishatan tii foosha xumay shay xun markay sameeyaan qaaluu waxay odhanayaan wajadnaa calayhaa aabbaa'ana arrintaa waxaanu ka hellay aabbayaashayo wallaahu amaranaa biha ilaahay subxaana wa tacaala wuuna amray qul waxaad tidhaahdaa ina allaha alle laa yaamuru bilfaxshaa ilaahay waxyaabaha fuxushka wuxuu fari maayo ataquuna ma waxa odhanaysaan cala allahi alle korkii maa laa taclamuuna waxayd garan garanay alle ku sheegaysaan oo mujaahid oo kale sida ibnu kaiir tafsiirkiisa uu sheegayo aayaddu waxay ka hadlaysay nimankii gaalada markay dawaafka samaynayaan waxay dhahan waa in la isqaawiyaa qaawanaan waa in lagu dawaafaa markaase haweenaydu xubinka ayay wax yar saari jirtay markaase wuxu ohan jire alyawma yabduu kulluhu aw bacduhu famaa badaa minhu falaa uxilluhu ama baalku maanta wada muuqanaya ama bar baa ka muuqanaya wixii muuqdana waxba ka xalaalayn maayo markaase ilahi wuxuu ku soo dejiyey waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallaahu amarnaa biha marka laba arrimood baa meesha la hayeeye aayadda markaa ka soo saar labadii arrimood oo midna uu yahay muxuu yahay ya qadirka inay xujaystaan oo se uxujaystaan hadda ya wallahu amarana Ah, ah, de hadda suma ilah baa na amri bilaha suma ade waxa weeyaan arrintaanu samaynayno waxay ku imaanaysaa amar ilaahi midna waa faxishadii oo wax xaaraano bidca bay sameeyeen sho shay bidca may sameyn shay bidcaa oo diinta kamid ahayn bay sameyn muxuu yahay ya casharka kala socda qaawanaanta de qaawanaanta ku tawaafayaan waa bidco diinta ilahi ka mid ahay waa kow maxay yidhahdeen haddana waay qadarna u xujaysteen waxay dhahaan wallahu amarnaa biha somaaragta marka labada arrimood ilaa halka muqadimada hore la soco ima an yabtadicuu wa ima an yaxtaju bilqadar wa ima an yajmacuu bayna amrayn marka de labada rood hadda jamciyeen ayaddan labadii wa jamciyeen ta muxuu yidhi kama qaala tacaala canhum sayaquulu ladiina duulka waxay odhanayaan ashrakuu shariik yeelay low shaaa allahu haddii u alla doono inaanan u shariik yeelin ma ashrakna maanaan shariik yeelin walaa aaba'una aabbayaashana ma shariik yeelin walaa xaramnaa ma aanan xarimnayn min shayin shay-an shayna ma aanan xarimnayn waxaa weeye waxaanu sameeyayno ilaahay waa arkaya waa u jeedaa mar hadduu arkayo u jeedo aanu qalbigeena ku ilhaamin aanu rumayno raalli buu ka yahay soo maaragtid marka laba arrimood baan rabaa ina ka saarto maxay sameeyeen oo xaaraana maxay uxujaysteen oo qadara labada arrimood haye marka hore waa ku dhaceen shirkiga ku dhace waa xaaraan xaaraankan ku dhacen de wal ma walaa xaramnaa min shay waxay xarimayeen dee baxiira iyo saahiba iyo wax badan bay xarimeen mogtahay waxay xarimayeen haye talabaadna waka markii le waxay ihahdeen law sha allah ma ashrakna marka qadarkiina waa u xujaystay waxaanay sameeyeen xumaanta ah xumaanada way sameeyeen shay bidco diintan ka mid ahayn bay diin ka dhigeen ay leeyihiin waa wax saxa ah. kadalika waqad dukira waa la sheegay can mushrikiina mushrikiinta waxaa laga sheegay ma mabtadacuu waxay bidceeyeen oo min addiini diinta ka mid ah alladii fii alladii kaasoo fiihu ku sugan yahay taxliilu xaraami shay xaaraan xaal iyo wacibaadat اllahi ilaahay subxaanaه wa taعala cibaadadiisa bima shay ay ku caabudayaan lam yashrac illaahu alla aanu jidaynin marka ilaahayna way ku caabudayaan waxaan xaaraan ahayn xaaraan ahayna way xaaraanayn shay xaaraana way xaaraanaynayaan fi mili qawlihi tacaala baa ka mida qowlka alle wa qaaluu hadihi ancaamu waxarun xijru laa yadcamuha ila man nashaau bizacmihim وأنعاam xurima ظuhuuruha وأnعaam laa ydkurna sma الlahi عalayha اftirاءa عalayh sayجزiihim bima kaanuu yaftaruun وaqaaluu waxay yidhahdeen haadihi tani ancaamu waa nimcooley waxarfun waa beero xijrun ay maxjuurun waa la shalay waa shay la mamnuuca oo loo dhowaan maayo waa mamnuuc nimcooleydaas iyo maxay iyo waxaa la yidhaahdo beerahaasiba xijrun ay maxjuurun waa shay la sharay oo la mamnuucay oo aan loo dhowaanaynin oo maxay uga jeedaan caamtaasi kuwa kuwaasoo laa yadcamuhaa aanu dhadhaminaynin ilaa man nashaa cid aanu doonima cunimaa cid kale waa bizacmi sheegashadooda waa ancaamun ay wahaadi tahay ancaamu nimcooley weeyaan nimcoolaydaasoo xurrimad la xarimay duhuuruhaa dhabarkeeda la xarimay waa baxiira iyo saa'iba iyo wasiira iyo xaam waa geeli noocaasa dee tafsiirka hadda mawduuc tafsir ma joogno kuwaasna waxa weeyaan waa kuway lahaayeen waxba lama gaadsan karo ilaahiyada ay waqaf u yihiin soma aragtid wa ancaamun wa haditan ancaamun nimcoole weeyaan kuwaasoo laa yadkuruuna sma allahi aanay sheegaynin magaca ilahi cale korkeeda lagu xusin biska loo qaban maayo iftiraa'an liijil iftiraa been abuurasho caleyhi cala allahi alla ku been abuuranay bay saa u yeelayaan si yejzihim alla uu ka abaalmarin doonaa bimaa eladii kii wuu ka abaalmarin doonaa kaanu ay ahaayeen yaftaruuna yaftaruuna caleyh ay been abuurta ay ahaayeen oo markaa meesha maxaa ka muuqanaya waxaa ka muuqanaya dee waxyaabo ay samaynayeen oo xaaraan ah oo bidcaayu la yimaadeen ba meesha ka muuqanaysa oo xool inay qaybqaybiyeen kuwa ilaahyaale kuwa waxa weeyaan maaragtay xoolaha waa la bixin karaa kuwa marti looma qali karo kuwa biska looma qaban karo kuwa kuwa ilaa keliya isla markaa haddana waxay u aanaynayeen cibaaday ka dhigayeenoo ilaahay bay subxaana wa tacala u aanaynayeen arrintatan inay day shay diin oo cibaado ah oo ilahay ku dhawaanayaan wakadalika taa waxaa la mida fi suurati alacraaf fi qawlihi tacaala yaa bani aadama laa yaftinannakum ashayطaan kama akhraja abawaykum ilaa qawli laga gaaro waidaa facaluu faxisha reer bani aadanow laa yaftinannakum ashayطaanu shayطaanku yaanu idin fitnaynin kamaa akhraja abawaykum fitnatan oo kamaa akhraja ay mila ikhraaji abawaykum aabbayaashin saaridoodii oo kale la mid ah yaa sidoo aabi aabihin waalidkan u saaray oo kale mid la mid ah yaanu idin fitnaynin min aljana jannada yaanu idinka fitnaynin iyo ilaahay laga gaadho waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallaahu amaranaa biha qul ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa ataquuluuna calى اllaahi maa laa taclamuun qul amara rabbi rabbigay waxaa tii amara rabbi rabbiga wuxuu faray bilqisti cadaalad buu i faray toosiya wujuhakum wajiyaashiina cinda kulli masjid masjidkaas agsa oo xagga salaada ilaa qawli tacaala wakuluu cuna washrabuu caba walaa tusrifuu ha xadgudbina inahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudba qul waxaa tii aman waa axadkii xarama ziinat allah quruxdii ilaahay yaa xarimay allatii quruxdii akhraja lcibaadi oo addoomiisa u saaray iyo wadayibaati waxyaaba wanaagsanaa oo min risq ka mid ilaa laga gaadho wainamaa xarama rabbiya alfawaaxisha waa la radinaya markaa rabbigay wuxuu xarimay alfawaaxisha maa dahara minha wamaa baطn wاlإثma wاlbagya bغayr الxaq وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana وan taquluu calى اllahi ma laa taclamuun وhaؤulaaءi qad yusamuuna ma axdaثuu min اlbidc وhaؤulaaءi kuwa mubtadicada ahi aynu ka soo sheekeynay suufiyada hulaada eh, ahi qad yusamuuna inay ku magacaabaan baa la arkaa maa axdauu waxay soo cusboonaysiiyeen oo meelbadac bidca ah wixii bidcooyin ah oo iyagu soo cusboonaysiiyeen inay ku magacaabaan baa la arkaa xaqiiqatan xaqiiqa ay ku magacaabaan kamaa yusamuuna say ugu magacaabaan maa yashhaduuna min alqadari waxay goobjoogu yihiin oo qadar ah oo ka dudhaca ay ugu magacaabaan xaqiiqatan marka lafdiga xaqiiqatan waa lafdi marka ay istilaaxaad ay leeyihin nimanka la yihahdo suufiyadu oo xaqiiqadan gaadhu ku odhay anigu xaqiiqan gaadhay aduguse meelo soke oo dawaahiru shariica ah oo caamada cilmigeeda abaad adugu weli ku mashquulsan tahaye weli heerkaa maad gaadhine kitaabadaada iska akriso salaadaga iska soo marka waxay aaminsan inay leeyihiin waxa la haha xaqiiqaa la gaadha xaqiiqo xaqiiqadaas macnaha waxa weeyaan waa inuu shaydaan durbaan tumay oo meel baa iska dhacay oo dee nin maaragtay fogaaday mararka qaarkood waxaan garanayaa kuwo magaalo aan joogi jiray waayo hore o dadku de hadda tawxiid diinta ana aad u gelinin nin waalan oo qaawan oo saraqsarayo ordaya waa maaragtay magaalu saalix marayaa waa weli bay kule waa weli ilaahay xaqiiqadii u gaadhay waa weli ilaahay markaasaa kuwa qaadka iyo kabadhadahay o dhan intuu yaado intoo dhaco saasay usha isugu dhigayaano weligii baa garaacay kule hadi lacag kula dhaco saasa lacagtu kugu fakaraysa baalbaasaa lagu soo daynaya markaa si fiican odkaysa ku garaacaya qawdaad ka saaraya markaasuu kabadhka ay ku hayaan qaadka intuu qaado baa waa la yaacaya kuwaas u daadinaya la socdaa saas u daadinaya saasuu kala guraya magaalada dhan kuba burburinaya hadda waa in majnuuna waana marka waxay leeyihin waa weli ilaahay laag mari maayo loo juuqi maayo dadku waxay ka soo baxeen ee eh, dacwadan iyo manhajkan ilahay barakeeyey wax ummadda laga hoosaya lagama shaqayn karo waxaan ka mid maayo annagoo meel dad la hadlayna waa ramadaan dadku waa soomay isagu qayraya markaasu wuxuu leeyahay ciidan bay haayeen markasu leeyahy mujaahidiin baa ti waa dagaalka intaan loo baxo mujaahidiin baa tidinku caynka markaasna mid meesha taagaan oo sarkaan waxan ku war ninka haddii inagoo aynu mujaahidiin nahay oo ciidanku mujaahidiin yahay isagu magaaladiisana waa joogaa waana ramadaan lahadoo waaad ku tiaa meesha marka meesha ninka xukeym lahadoo ninka meesha ka waxaa taadaa orodoo ka tag maxaad igu soo mugda muslimiyadan ahay magaal baad maxaad tahay ninkii hadalkii intaan u waday waa iga cararaba ninkii mar dambana waxaa ku dhaca masuuli awliya haddii lasoo qaado awliya haddii lasoo qaado dee khatar waxaan khatar baynu gelaynaa marka khatartii hadalkiiba aanu sheegayey ayaaba khataroo dhulkuba markaa la go-o arba ninki ummadda meesha taagna agga maaad nin dhaalim oo mujrim ah oo shayطaan ah oo rabadaan cunaya baa ninkani ka cararayaa si aanu ku karaamayn law kumaqlaya bu ley mota meeshaasu kula hadlaya adana san gaar la baxay mana ninkan la hadal mee jooga ummaddu meeshay taagnayd meel caadi ma waa dhalinyartu arrimaha o dhan fahmi maayaan meesha laga soo kacay ummaddu ka soo kacday marka wuxuu leeyahay waxay soo arkayaan marka halka kan wax xaqiiqay ku magacaabayaan xaqiiqaan gaadhay ku odhanaya say ugu magacaabayaanba eh, markay deliishanayaan maarata waxyaabaha qadarka ah eh, macaase u daliishanayaan xaqiiqadan gaadho waa doonta marka waxay ku odhanayaan de waa saasoo ninku waxa uu samaynaya macaasiya adugu baddiisa ka baxa waa awliyo xaqiiqu gaadhay markaa diinta waxaa loo qaybinaya daahir iyo baatin marka inagu waxaynaan gaari karo inaan weli ogeyn baa iska jira markaa shacab weynaha waxaa laga dhaadhicinayaa waxaad adugu garanin oo qarsoon baa jira ninkan awgiisa hadaarin bad iska bax ninkan garabdaar buu leyahy hawlo kalu leeyahay markaa nin baa kasoo dheeeya bulshada dhexdeeda wuxuu doona walaaqanaya saa tukanaynin hadduu doono faaxisho samaynaya marka waxaa leleeyahay daahirkaasi aad moodeysa maahe hawlo kale ku jiraa markaadu ka bax badiisa marka wuxuu ka hadlaya halka kan bal dariiqada xaqiiqadu see lagu gaadhay maxay dariiqadaas maxay noqonaysaa ma huwa اطariiq aladi yuwasilu الinsaana ilى اlxaqiiqa waa calaa fahmihim dabad maxaa ku gaadhsiinayaa ariiqada nimankan ay doonayaan wuxuu yidhi wa ariiqu lxaqiiqati cindahum waddada maxaan ku dhahay xaqiiqada ee agtooda agtooda taalla waxaa weeye meesha loo maraya huwa isagu assuluuku qaaditaan weeyaan alladii waa waddo alladii kaasoo laa yataqayadu aan ku xidhnayn oo ku dabranayn saaxibuhu saaxiibkiisa aan ku qaydnayn amarka shaarica alle amarkiisa iyo nahyigiisa toona waxaan ku qaydin weeye walaakine bimaa yaraahu wuxuu isagu arkayo weeyaan oo wayaduuqu isagu dhadhaminayo wayajidu wuu helayo wanaxwi dalik markaad waad rabtaa hadda la rabaa in la yidhaahdo iimaankaagu ha ziyaado iimaanku muxuu ku ziyaadaa walii sheega hay daaco maxaa ka mid ah ya wax sheegid cibaadahay welwel ha salaada maxaa kale soonka maxaa kale xajka maxaa kale sakada maxaa kale qur-aankoo la akriyo maxaa kale macasidoo laga dheeraado inagu waxaasoo dhan baa iimaanku iyo dariiqa ilaahay lagu gaadhay loogu dhawaanayo waxaasoo dhan baa iyagu waa mada dariiqa xaqiiqada lagu gaadhay waxa weeyaan huwa asuluuku aladi laa yataqayadu saaxibu biamri shaaric waa dariiq saaxiibkiisu aanu shareec ku hesha salaad tukan maayo oo soomi maayo oo qur-aan akrisan maayo hawlahaasi kuma jiro laakin bimaa yaraahu wuxuu isagu arkayo wayaduuqu isagoo dhadhansanayo waa dhadhankiisa gaarka dookiisa dooqiisa wuxuu isagu diin u arkaya dooqiisa ah wayajidu wa naxwa dalik kaasaa uu ku gaadhaya marka isagu maxay xaqiiqada wa haaulaai kuwaasi laa yaxtajuuna xujaysan maayaan bilqadari muطlaqan qadarka si mudlaqa ugu xujaysan maayaan oo de waxaan uxujaysanaynay waa anigo shee ka soo hadalla oo ku noqosho uma baahna haddii dhirbaxa lagu dhufto dee ma ogola qadar xujaysan maayo haddii la yahay shaqo tegi halkaaga fadhi qadar xujaysan maayo haddii la yahay carruurbaad dhalaysa ha guursanin qadar xujaysan maayo odhan maayo dee ilah baa kuu qadaray haddii awlaad lagu talagala waad helaysaa haddaan lagu talagelin heli maysid qadarka si ilahay ku qadaray noqod ma halkaa fadhi naagna faraa kala bax may may may mara guurkaa ku yacurtubtmaata marka laa yataju laa yaxtajuuna bilqadari muطlaqan qadarka si mutlaqa u xujaysan maayaan ee xagga uun macaasida la jifyaalo banaan wataynu soo mar mugti ayna uu ku lahaa sheeku marka laga hadlayo taacadana waa qadariyu marka laga hadlayo ya jabrinimadana ya marka laga hadlayo macaasiya waxaasna waa jabri marka wuxuu yidhi bal cumdatuhum udubdhaxaadkooda tiirkoodii cuskashadoodu waa itibaacu aaraa'ihim wa ahwaa'ihim inay raacaan maxay aaraadooda iyo hawadooda ay raacaan wa jacaluuhum inay ka yeelaan limaa yarawna waxay arkayaan iyo wamaa yahwowna waxay jecel yihiin xaqiiqatan wax iyagu jecelyihin waxay rabaan iyo ra'yigooda ayaa la yaha xaqiiqo wey waxaas wa amruhum arrinkoodu amarkooduna biitibaacihaa in la raacay amrayaan duuna itibaaci amri illaahi wa rasuulihi amarka ilaahay iyo rasuulkiisa aan la raacin maaragtay la'aanteed waa nadiiru bidaci ahlkitaab waxa weeya wuxuu shabahayaa ahlukalaamle bidaci ahlkalaam nimanka ahlukalaamka la yidhaahdo bidacdoodoo kale weeye oo min aljahamiyati iyo wakayri halkaa muxuu uga jeedaa macnaha wuxuu weeye nimankani siday u raacayaan hawadooda iyo naftoodu waxay rabto oy markaa xaqiiqo u sheegayaan way uga caagan yihiin inay raacaan kitaabka sunnaha waxay la mid tahay nimankii jahmiya loo jeeya ahlukalaamka ahaadoo iyaguna waxyaaba caqliyaad baraahiin caqliya ay ku magacaabeen ayay raaceen oo kitaabka iyo sunnaha ay kaga tageen kuwaasay isku waddan yihin bu kuleeyahy jahmiya soo garamaysaan jahmiya ii sheegay jahmiya aljahmiya ha jam jam bnu safan ma asaasay maxay aaminsan yihin ya quraanku noqda sifaadkooda sifaadka ilaahay bay diidan yihiin oo qur-aanku waa makhluuq oo ilaahay kalaa mara oo cayn karo sifaadka ilahay bay anfinayaan ismaadisay diidayaan waa wix noocaasa ah. way markaa ogayaan wuxuu yidhi nimankaasi amarkooda ayaa amrayaan in la raaco oo raaco xaqiiqada la raaco oo aan amarka ilaahay iyo ka rasuulka too la qaadani waa nadiiru amruhum khabarkeedu nadiiru ka dhig wa amruhum biitibaacihaa duuna itibaaci amrilahi wa nadiiru bidaci ahlkalaam wey wuxuu dhigmayaa maxay bidac ahlkalaam buu dhigmaya oo meeljahi waxa dhiga karta nusakda qaarkood inay si kale u qoraan oo kala duwanaadaan oo yidhahdo wayamuruuna qaar inay sheegaan baa dhici karta nusakda qaar baa kala duwan wayamuruuna biitibaacihaa duna itibac amr illahi warasuuli nadiira bay markaa noqonaysaa waayo marka wuxu ley halka kan aladiina kuwaas jahmiyada ahoo yajcaluuna yeelaya mabtadacuu waxay bidceeyeen oo soo bilaabeen oo min alaqwaali mukhaalifati lkitaabi wasunna oo ah aqwaasha khilaafsan kitaabka iyo sunnaha maxay ka yeeleen xaqaa'iqa caqliya xaqiiqooyin caqli ah oo yajibu ay waajibtahay ictiqaaduha in la ictiqaadiyo duuna maa dallat calayh samciyaat wixiise nasku ku tusiyey samciyaadku waa kitaabka iyo sunna wixii la maqlaye samciyaadku wixii ay kutuseen samada macnaa muxuu jeedaa kan wuxuu leeyahay nimankii uu sii faahfaahinaya labada qolo laba meel bay iska mid yihiin laba meel iska mid yihin waxa weeye nimankan nimankan suufiyadu waxay magacaabeen waxa la yidhaha xaqaa'iq camaliyaat xaqaa'iq camaliya xaqiiqa camaliya xaqiiqada camaliga tahay qofku inuu kashfi gaadho oo meel gaadho oo yaqiin gaadho oo taasa waxay ka dhigeen kaga hor yimaadeen kitaabka iyo sunnaha iyo diintii dhammayta kuwa waxaa la mid oo ay shabbahayaan niman iyana yidhaahda jahmiye iyo muctasile iyo firaqu daalla oo iyaguna waxa la yidhaha baraahiina caqliya iyo xujaj caqliya adeegsanaya maxay odhanayaan waxay leeyihiin adaliil eh, addaliilu naqli waxaa weeye yufiidu yufiidu dhan aladila annaqliya tufiidu dhan daliilku hadduu naqli yahay oo xadiis ama qur'aan yahay dhanni wuu faa'ideeyaa wlbarahin caqliya adilada caqli maay faa'ideynaysaa yaqiin ya wlcaqlu muqadamun cala anaqli markaas kusa wlcaqlu muqadamun calaa ish calaa annaqli si fican u hadla hadal soo tu marka way leeyihin markaas waxay u bixiya baraahin caqliya markaa sifaatka ilaahay diidmadeeda iyo taawiilkay samaynayaan oo dhan waxay ku dhisan tahay waxyaabaha mantiqa ah iyo caqliyaadkaas ay ka hormariyaan nusuusta markaa naska waxaa laga yeelaya go-aan baa laga qaadanaya oo nasku imaa muawal wa imaa haddii aad u marayso inuu shabay oo xagga ilahay keenan adoo tanziihi doonaya imaa muawan wa imaa mufawad ama waa la taawinaya manaa aan macnaha ka muuqda ahayn baa loo yeelaya ama ilahay baa yaqaan baad leeda ka baxa midkiisa ila aqliga bara inta haystaadoo lumaysid meel adag baad haystaa wالnasu in awhama tashbiiha awilhu aw fawid warun tansiha ya hadalka ayaa yidhi hadalka ayaa yidhi korka codka ya ninka hadalka yaan doonaya wnasu wakulu nasin ba wakulu nasin wakulu nasin awhama التashbiiha awilhu aw fawid warun tanziha yaa yidhi hadalka a ya may ha ya kuma yidhi saaxib jawhara sax saaxib jawhara waman huwa saaxib jawhara ibrahim laqani sax ma sha allah hamza jayid barak allah ibrahim laqani jawharaha de waa la akrin jir anag waa naloo akriya jawharaha waan soo barnay waa jawahar tawxiidku marka waa wa waxaa macnaha markaa ku jira halka kan uu leeyahay aqwaasha khilaafsan kitaabka iyo sunnaha waxay bidceeyeen oo oh, la yimaadeen oo khilaafsan kitaabka iyo sunnaha waxay ku magacaabeen xaqaa'iqa caqliya yajib ictiqaadha yajib ictiqaadha laakiin samciyaadka markaa meesha wax ku salaynaya waxa weeyaan addaliil annaqli yufiidu الظن والدليل العقلي يفيد اليقين واليقين مقدم ما أفاد اليقين مقدم على ما أفاد الظن وكاذب marka العقل دليل العقلي لكن waxa weeye waa waa waa khuraafaad waxaas gabadha fahantaan meesha wax ka daliishanaya way marka wuxuu yidhi uma alkitaab waan ka hortegay waa kan saa sheegay waan ka hortegay inaan ka hortagmayayn uma alkitaabu wasunna kitaabkiiyo sunnaha haddaba ile waaad waxaa ka hor imanaysa nusuustii oo waxay taawiilinayaan iyo waxay tafwiidinayaan iyo nusuustii baa ka hor timi uma alkitaabu wasunna kitaabkiiyo sunnuhu ima an yuxarifu alqawla fiihima inay leexiyaan qawlka fiihima ay fi lkitaabi wasunna can mawaadici ay ka leexiyaan wa ima an yacriduu canhuma inay ka jeestaan bilkuliya ay iskaga jeestaan oo falaa yatadabbaruuna oo aanay ku tadabburin oo egeegin walaa yacqiluuna oo aanay weelayn bal yaquuluna waxay odhanayaan nufawidu macnaahu macnihiisa waxaan u bandhigaynaa ila allaahi alla xaggii maca ictiqaadihim rumayntooda iyo ictiqaadkooda macii lala qabo naqiida madluulihi waxa uu ku tusinayo ka soo horjeedkiisa ay qabaan wayla socotaa markaa maa soo baxay naskii sifaadkaanu nimaadno ilaahay subxaana wa tacaala kalaan buu leeyahay oo nabiyullaahi muuse la hadlay marka waxay idhaahdeen naskii wayba taxriifiyeen qowlkii oo camr ibn alcalaa buu haban mayno ninkii yidhi wa kallama allaha muusaa takliiman muxuu qaltay lafdujaani uu nasbiyey soo ma oo markaa ujeedo muusa hadlay ilahay ma hadlin muusa hadle maxaad xagga u gubatay adugu agga maaad uga erka badn ag usbaxay agga kale agga aye waa marka wuxuu leeyahay muuse ayaa hadlay laakin waxa weeyaan ilaahay ma hadlin de meed ka leefaysa qur-aanka ilahay ba wakalama allahu baa ilahay yidhi ka leefda kitaabka wakalama allahu muusa takliima faacilku waa allah ilahay wuxuu la hadlay muuse marka ilaahay waa wuu hadlay oo hadal buu leeyahay wa taxriif lafdiga ama taxriifku wuxuu noqon karaa maxay taxriif macnawi ah alraxmaanu cala carshi istawa alluu carshu ka sarreeyaa oo ka kor maray oo xayqo ah ilahay inuu ka koreeyo ay jirto aayaddu tilmaamayso waxa weye way way taxriifiyeen taxriif maxay ah taxriif macnawi waxay leeyn markaa waa istawlaa a ah, istawlaa meesha wuu maamul meeshuu maamulay waa maamulay marka labadaas mid noqonaysa in la yidhaahdo taxriif lafdi iyo taxriif macnawi oo markaa taxriif la isku wada yidhaahdo ama inay ahdaan anu garama mayna macnada looga jeedee macnaha looga jeedo ilaahay baynu u daynaynaa iyagoo inkirsan madluulka lafdigu leeyahay ila marka ku leeyahy wlmufawidatu shara min almuawila soo moged iyaa ka shar badan oo marka ku leeyahay kutub badan marka jaaninka sharciisa karaya futuuxadda ilahiya markaad aragtay iyo oo ku leeyahay madhab salaf waa tafwiid waa khatar yaana ku dhumanin marka wuxuu leeyahay marka araxmaanu calaa istawaa waxaa weeyaan istiwaha ilaahay baa yaqaana annagu ilahay baan u dayeynaa laakiin madluulka lafdiga waa diidan yihiin waay aqiidayseen waxay caqiidaysan yihiin binaqiidi madluulihi oo madluulka wuxuu kutusanayaa inuu ilaahay ka sarreeya carshiga taa ma ogola war ma fahamteen warka marka nasku wuxuu kutusinaya waa diidan yihiin marka mufawidatu waa mucaila mar hadduu tafwiid la yimi tafwiidku waa taciil almushabbihu yacbudu sanaman wاlmucailu yacbudu adaman yacbudu adaman marka mufawidka ninkan tafwiidiyey ee kule hawshan ilahay baan u daayay haw haw yaana kuu dhuumanin ilahay baynu u daynaa macnaheedu ma aha ilahay u daa wuxuu sheegayna ogolow sifu ogolay sifadan ogolow kayfiyadda ugu istiwooden alla u daa markaa duuni ilahay celshu ka sarreeya ha saa uga sarreeya allan u dayna suu ka sarrey isaga yakaan allah waa uu hadlay oo hadal buu leeyahay see u hadlay isagaan u daynayna cilmigeeda waa fahanay soo ma marka halkaas hadal weyn wey wuxuu yidhi uma alkitaab wasunna ima an yuxarifu alqawla fiihima can mawaadicihi wa ima an yucradu canhu bilkuliya way ka jeesteen falaa yatadabbaruuna walaa yacqiluuna markaa wax la fahmaya ma yila qur-aanka bala yaquuluna waxay odhanayaan nufawidu macnaahu ilى allahi maca ictiqaadihim naqiida madluulih waidaa xuqiqa calaa haaulaa'i ma yacumuuna haddii la xaqiijiyo calaa haaulaa'i kuwa korkooda maa yazcumuuna waxay sheegeen hadii la xaqiijiyo oo min alcaqliyaad waxyaabay caqliyaadka almukhaalifati khilaafaysa likitaabi wa haddii arrintaa la dabagalo la biyadhiijiyo wujidat waxaa la helayaa jahliyaatin wa ictiqaadaatin faasidatan jaahilnimo iyo caqiidooyin faasida baa meesha ka haddii la tuujiyo ictiqaadka noocaasay qabaan bannaanka waxuu soo baxaya jahli fara badan itiqaadooda faasida wakadalika ulaaika kadalika kuwa waxaa kula mid ah ulaaika sufiya ayaa kula mid ah iyaguna idaa xuqiqa calayhim haddina la taxqiijiyo maa yazcumuuna waxay sheeganayaan oo min xaqaa'iqi awliyaa illaahi awliyada ilaahay dhabnimadooda ay ku hadlayaan kuwaas almukhaalifati khilaafsan lkitaabi wasunna wujihad waxaa la helayaa min ahwaai yani hawe iyo Eh, baa la helaya alatii yatabicuha acdaau اllahi laa awliyaau hawo raac kuwa acdaada ilaahay raacaya ee aan awliyadii ilahayn baa soo baxaysa mujrimiin ilaahay ka go'ay oo cadowgii ilaahay baa soo baxaya marka la xaqiijiyo waxaa ujeedaan oo dee niman kule tukana maayo oo soomi maayo oo salaadi maayo oo weli ilahay baana maxaa ka baxay de cadow ilahay ka haddana wuxuu le xaqiiqada marka laga xaqiiqadu sheegtay marka laga hadlo waxaa kuu soo baxay uun nimaan tukanayn oo soomayn oo salaadii markaa ta maxay tukan leedahay yaquulna yaa hada lima taragta salaata walam yaclamu ananii usallii bimakata makaabaan xaramka gadaasha ninka jooga waana tifiyaaba daawanayo lagu qabay kamaradaaba lagu hayaa ma kuma aragne halkaa noga fadhi ku eegi lahayne kamaradu waa kuwa kuma haysale haddaad haddii waagi hore laisma hadda kamaradii ba haysa ba kamaradii aaba hayso kaa muuqata berwaasyo ana waari soma marka waa soo baxaysaa dad noocaasa ah meesha imanaya wuxuu hi marka meesha laga soo galay haddaba asalka laga soo galo kuu sheegay wa aslu dalaali man dalla wa aslu dalaali man mid baadinimadiisa waxaa asal u ah mankaasoo dalla lumay innamaa huwa bitaqdiimi qiyaasihi wax kale maahe waa horumarinta qiyaaska uu ka horumarinayo cala anasi almunazali min cindi illah naskii xagga alla ka soo degay ayuu ka horumarinaya wa taqdiimi itibaaci alhawa hawa raaca ayuu ka hormarinaya calaa itibaaci amri illaah amarka ilaah oo la raacana muxuu ka hormarinaya hawada la raaco marka inkaartu meeshay kaga dhacday nimankan waxa weeyaan inuu waxa la yidhahdo qiyaaskii ka hormariyey naska su-aal baa meesha ku jirta oo talow yaa u horreeyey wax qiyaaska ku luma oo qiyaas intuu istikdaa adeegsaday qiyaaskaa ku luma oo ku baadiyay ay sheegaya ibliis buu ahaa oo muxuu yidhi ya a haye naska qur'anka duniya quraanka baa qur'anka ya khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin soo marka arringaa naar dabbaad iga abuurtay isagana waxaad ka abuurtay dhawaad ka abuurtay marka wuxuu u yidhaahdo dhoobada marka la isu eega labada ah ee dabka ayaa ka horeeya hataa wuxuu ley ibn qayim aad u radiyey ninkaa shaytanka ibliis xitaa qiyaaskiis waa qadiyay buu yii kaasuu dhoobada waxtarkeeda iyo dabka waxtarkiisa markaas waxay isku noqdeen meel cidlaayo meel dabku dee inuu xungubayo waxbaabiinay nafcigiisu waa yaryahay laakiin dhoobay ma inta shay u keeni milmaysa marka waxa weeyaan waa waa lumitaan qiyaas faasid ah oo isla isticmaalay ibliis u isticmaalay marka cid kasta oo arrintaa la timaada waa shuguulkii ibliis faina dawqa mxuu faina dawqa wاlwajda wanaxwa dalika huwa bixasabi ma yuxibhu اlcabdu wayahwaah marka waxyaabaha ay sheeganayaano dee ay ku lumeen suufiyadu waxaa ka mid wa dawqa faina adawqa dawqa dhadhanka iyo walwajda waxa wajdiga la yidhahday wanaxwa dalika wixii kula mid ah huwa isagu bixasabi ma shay qadarkii buu la mid yahay qadarkiibuu ku sugan yahay yuxibhu lcabdu uu jeclaado addoonku uu jecel yahay way hawaahu uu qof kasta cid jeceli lahu dawqun dooq iyo bixasabi maxabati marba maxabadiisa kalgacaladiisu waxa uu jecel intay leegta iyo u ilashaysa wax uu ilanayo waxaa jira sideeda markaad rabta wax garato xagga nimanka suufiyada ah waxaa jira markaynu ka hadlayna inagu nahano ahlu sunnaha masaadiru talaqi maxay masaadirta cilmiga laga qaato shareecada islaamka yay sheegeen alkitaabu wasunna walijmaacu walqiyaas iyo waxay kulen suufiyadu mada masaadir الtaraqi الdawqu wاlwajdu wاlkashfu mala socotaa arrimahaas baa yani yaa yaa yaa masaadirta lagala kulmo diinta laga qaato waa kuwaas marka dawqu waa un waxa la yihahdo un nimankan asraartii daahirka ahayd iyo karaamaadki iyo khawaariq alcaadi buu ninkii baxay markaa meel buu gaadhay dhawq baa leh dhawq oo isaqul dhawq ay maraaxib maraaoo dhawq macnaa waa dhadhan markaa ninkani wuu tegayaa bay kuleeyihin marka fahmulmacaani baa dhawq ka bilowdaa dabeetana shurbi iyo cabitaan baa ku xiga wuu sharaabaya bay kuley marka dambe oo markuu sooxo waasho markay jibboodaanoo kuwa xadreeya maalinta xadreeyaan baqaar baa dhacaya wuxuu ku ninkani waa sharaabay oo tegi macnaa waxa weeyaan waa waa nin wadan hadda finish oo ama dee sooxay mid odaya waaan ku idhi kitaabkan manaaqibka waaa ku yaala de waxyaba laga sheekay kan khatar wa kuntu maca ibraahima xiina mulqa binaarihi wamaa barudat niiraanu ilaa bidcawatihi yani ibraahim baan la jiro anun baa baktiyu ku marka ibrahim dabka lagu tuurayba cabdiqaadir jigaali kale ku waa ku been abuuranayaan ya wax noocaas farmuda war kan ila ilahay wuxuu qulnaa yaa naaru kuni bardan wasalaamu ala wadaad baan ku wuri bal noo maxa kan mayi oday ku dhegan wax kan markaasuu yidhi maye waa tashaduxaadkiioo sheekhu markii uu maaragtay eh, mar buu jiboonayaao maaragtay waxaa la yihahda shara eh, sharaab iyo maxaa la yihahdaa eh, tashaduxaad iyo jibbe iyo arrimahaasaa jira marka lama fahmi karo lama fasiri karo ibn caraba waa noo fasiray buu yihi oo noo akriyayoo wuxuu ku leeyahy markaa uu baxay sheekhi markaas anigu wax baxay garan maaye ama nin waalan oo intuu dhacay iska hadaaqay oo qof waan hadduu hadduu isagoo nin kuwaasho dalaagta iska furiyaado saddexdii baad iga tahay oo nin waalan ama ka furmayan nin hurdo ama quurinaya ama suuxsan ama haddii waban gaaloobi oo ku hadlo nin waalani ama nin waalan dhao xataa waa marfuucalqalam waa meesha ku qorina ee waxaan gubno ama nin maqeka tashadu xagga wa shegays fahmayna marka waxyaaba noocaas dawq iyo ray waxa la hataa okonaansho marka dambe dhergayo fanaa waxa la gaaday fanaa marka de bani aadamnimadu ka tegayaa oon darajo uluhiya gaarsiin waxaana dee did loo sii baaro wax laga sheegeeyon kara ma wax kale ilaa marka dambe darajatululuhiya tasarruf inuu iska leeyahay madaxa bannaan oo asraartii caalamkan uunkan wixii ka jira aan la ogaaye qadarkiisa buu gacan ku dhigayaaba markaa xaaladahaasu gaadhaya oo marka yaga takaaliifta laga hor qaaday meel buu gaadhi weeyaan cid kala gaadhi marka dawqa noocaasi waxay yidhahdeen dawqu waa wasiilat lmacrifa wasiilada wax lagu ogaado duuna sharci walcaqli caqli iyo sharci toona waxaa ka sokeeyo laga rabaa in waa lagu gaadhayaa waa dawqa marka waxa weeyaan waana kashfigaa ka mid a ah wa kashfi oo kashfiguna macanihisu waxa weeyaan inuu daawado maa waraa alxujub haybiyaadka waxa ku maqan oo dhan mu gaadhaya waxay odhanayaan marka dambe ninkaasi ilahay wax ka qaada xaddaanii xaddaanii qalbi can rabbi oo meesha ka odhanayaan marka kashfigaas wuxuu keenaya inuu markaa ilahay toos oga kulma uga qaato ilahay buu toos uga qaadanayaa rasuulku toos loo xidhidhayaa khadir bay sheekaysanayaan si gaaraysan ay isku xidhayiin oo war kala qaadanayaan maxaan ku dhahdaa ilhaam waxaa la yidhaha marka qaar haatuf meelaha isagoo maraya laga yaabo ilahay inuu la soo hadlo ama kool baa kusoo dhacay kuleeyiin samaawaad oo anaan oo wa uu maabinaya wuxuu ku jiraa meelo kale weligii wax laga sheekay wax caadi maaha ilhaamaad baa kusoo dhacay kuleeyihin oo marbu ku meel bu gelayaado ukaj ukaj sidii maarata marka nebigu isagoo khalwo waxay kusoo degi jireen oo kale rasuulku wixii kuso degalonayo wax noocaasaa ah, jiro waa kuleeyihin ilhaamaad baa ku socda waxaa kusoo dhacaya maaragtay waxa la yidhaahdo eh, maaragtay hawaatif haatif baa kusoo dhacaya waa telefoon xagga rabi loga soo diray m ka wada wax noocaasoo farad marka talaqoodu kashfigaa iyo wejdigaasoo iska nooc jibada ah oo kale iyo waxaasay marka aaminsanya marka wuxuu leeyahay eh, halkan uu tilmaamayaadoo eh, wuxuu leeyay de markaa eh, dawqan iyo wajdigan iyo wax kastaaba dhadhan iyo iyo maaragtay jacayl bay leeyihiin ahlu mu'miniintuna waxa wax ka dun bay leeyihin lakin magacu ba ha ishtiraak lafdi ha yimaado oo eraygaasoo kale haba jire lakin waa lagu kala duway muxuu yidhi fa ahlu iimaani ahlu iimaanku lahum waxay leeyihin min adawqi dhadhan iyo walwajdi yani waxaa la jacayl mil ma shay oo kale ay baynahu wa bayna nabiy sal alla alay slam mil maa bayanahu mil maa bayanahu nabiyu sal اla alay slam wuxuu ku caddeeyey rasuulku ayuu ay leeyihin biqowli fi xadiid alaaثun man kuna fi wajada xalaawat اliimaan saddex qofkii laga helo iimaanka macaankiisa waray man kaana allah warasuuluh qofku ahaado alla iyo rasuulkiisu axaba ilayhi mid looga jacayl baday agtiisa mimaa siwaahu waxeelooda ka soo haray ka labaad waman kaana qofkii ahaada yuxibu اlmar'a ruuxa jecellaa yuxibu inaan u jecayn ilaa lilahi alla mooyaane yowman axad kaana had yakrahu mid nacaya an yarjica inuu ku laabto fi lkufri gaalnimo bacda an anqadahu llahu markaa laka badbaadiy minhu xaggiisa kamaa yakrahu suu nacayo an yulqaa fi nnaari in naar lagu tuuro xadiidka muslim iyo waana bukhaariy muslimta way wariyeen waaya waxaa ka mid ah wa qaala sal la sl xadid saxiix daaqa waa dhamiye طacma aliimaan iimaanka dhadhankiisa man radya billaahi rabba wa bilislaami diina wa bimaxamed nabiya qofkii ilaahay rabbinimo ga raalli ahaaday diintana islaamnimo ga raalli ahaaday nabiy llahi maxamed nabinimo wa raali ahday oo dhadhankaasira xis iyo macnawi labada waa noqonaya oo muminku cibaadada ladadeeda iyo macaankeeda waa la dhaminaya iyo iimaanka oo waa kay soo gurin jireen salafku markay qiyaamuleilka iyo qur-aanka akristaan dhadhanka cibaadadu la dhamayso ee macaanka law yaclamu lmuluku maa naxnu fiih boqoradu ile boqorkaad had yagoo cid kale inuu wax yeesho ma rabaane hadday ogaan lahaayeen waxaanu ku jiro macaanu cibaado daacaah oo inay seefa nagaga qaadaan ma isagaa inooga jaba waa naga jaban lahay marka waxaweyaan adaga asxaaba marka la dhibayo dhibaato loo geysanayo ma dareensana waa sabr iyo iyo iimaanka macaankiisa wuxuu lowsiinaya oo markuu e, bilaal oo kale axadun axad buu laha markii ciqaabayo la dhibaateynay ma joojinay yaani iimaanka iyo macaanka xalaawadiisa ayuu ku ilaawaya wax kastoo haysta ya marka waxa weyan wax saan maaha macnawina way noqon kartaa xisna way noqon kartaa wa ama ahlu lkufri wاlbidaci nimanka kufriga u saaxiibka iyo bidcada iyo washahwaati fakullun bixasabihi mid kastaaba yani qadarkiisa ayuu yeelanayaa oo dawqa iyo wejdigaa yaa ku dhow dee markay sufya u tagaan xabaalaha iyo waa jiboonaya arxada waaweyn tagaaniyo dawaafayaan iyo meelaha ku qabayaan iyo markay ku jiraan maaragta iyo jibo gaara qofniba waa leeyihi qila lisufyaan waxaa lo ibnu cuyayna maa baalu ahli ahwa maxaa u sugan nimanka ahlubidaca lahum ay leeyihiin maxabatun shadiida kalgacalo weyn ay u leeyihiin liahwaayim hawadooda waxaa hawadooda bay aad waxay ku dhegan yihiin bay aad u jeceliyiin maxaa dhacay faqaala wuxuu yidhi annasiita miyaad ilowday waa ibnu cuyayna ba hadalkan leh qawlahu tacaala waushribu fii quluubihim اlcijla bikufrihim washribu waa la cabsiiyey fii quluubihim laabtooda alcijla xub alcijl dibiga jacaylkiisa iyo qalbiga lagaga shubay bikufrin bisababi kufrin dibigaasi muxuu ahaa hmm. ah. ya dibiga reer baa isnahan oo maxay sameeyeen haye haddee ninkii saamiri baa intuu u amaamuday guddi ba halkan u sameyn war waa kan ilahay la raadina waa kan ka isagu wareega wuxuu leeyahay ninka la yahdo eh, eh, nusayr eh, quusimi nin sheekoo ayaa waxaa kitaabkan futuuxaat lilaahiya la yihahdo oo tafsiirka jalaalaynka oo jumali waxba yidhahaan marka soomaalida jamaliga kitaabkaas markuu suuratu taaha uu sharxinayo oo uu ka hadlayo qisada nabiy llaahi muuse iyo muusamiri wuxuu sameeyey ayuu wuxuu keenayaa xaafadoo mesha ka soo bilaabata xatrada waxaa bilaabay xatrada mubtadiciinta lasuxayo wuxuu le waxaa bilaabay nimankii muuse saamiri saamiri ninkii la odhan jiray raggu watay baa dibigii saa ugu wareegeen ciftaa ka saaray maasha xadrada soo dhogey soo ma garan markaasuu leey weli madaahibtu afartii way isku waafaqsan yihiin inay tahay xaaraan waxaan la samaynaya saa isu dhudhacaya halkaas ka helaysa kitaabka ay akrisaan soomaalidu ee tafsiirkooda baad ka helaysaan fatwada ku jirta soo ma la soco marka macnaha waa weeyaan dee nimankii shaydaankii iyo wuxuu qurxiyey iyo gaalnimadii baa jacaylkii qalbiga lagaga shubay say u jeceliyin dibigaas dibi waa dibi masmuuc gacanta lagu sameyey aw naxwa hada aw qaala wuxuu yihi naxwa hada min alkaraami hadalkaas kale ayuu yihi facubaadu asnaami asnaamta ku caabudaya yuxibuuna way jecel yihin aalihatahum ilaheedu way jecel yihin kama qaala tacala si allaba uu yidhi wa min annaas dadka waxaa ka mida man baa ka mida yatakiduu yeelanaya min duunillahi alla sokadii andaadan shuraka ayuu ka yeelanaya kuwaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubi illaahi sida alla loo jeclaado oo kale sida ilaahay loo jecel asnaamta u jecel yihin waaladiina aamanuu dadka muuminiinta ah ayaa ashaddu daran xuban min jihati xubbi jacayl xaggii lilahi alla ay jecel yihiin wa qaala fain lam yastajiibuu laka haddaanan ku ajiibin faclam ogow annamaa yatabicuuna ahwaa'ahum inay raacayaan hawadooda mooyaane meel ay raacaynin waman axadkay baa dallu ka baadinimo badan mimanax ayaa ka baadinimo badan itabaca raacay hawaahu hawadiisa naftu waxay jeceshahay bigayri hudan hanuun la-aan ku raacay min allahi alla aggu ka helaya oo dee haddii aan adiga ku ajiibin markaa maxay ajiibin ijaabadi markaa laba nooc inay ajiibaan iyo inaan ajiibin wa qaala tacaala in yatabicuuna raaci maayaan ilaa danna mala mooyaane yowmaa tahwa alanfus nafu waxay jecel yihiin walaqadla wallahi baan ku dhaartay qad jaahum waxaa u yimi min rabbihim rabbigood xaggii waxaa ugu yimi alhuda hanuunkii baa ugu yimi walihaada saa liajligeed yamiilu haa haaulaai kuwaas waxay u leexanayaan ila simaaci shicri gabayga dhegayskiisa leexanaya walaswaati sawdadka iyo codadka jacaylkooda u uleexanaya walaalaati almuusiiqiya yacni e, e, alaabta muusikada la garaaco ayay jecel yihiin allatii taasoo tuhayiju kicinaysa almaxabata almudlaqa jacaylka guud bay kicinaysaa allatii taasoo laa takhtasu aan ku gooni ahayn biahli iimaani ahlu iimaanka aan ku gaar ahayn bal yashtariku fiiha waxaa wadaagsanaya muxibu raxmaani kaala jecel wamuxibu lawhaani ka asnaamta jecel wamuxibu sulbaani ka saliibka iyo laanqayrta gaalada jecel wamuxibu lawdaani ka waddanka jecel wamuxibu lkhwaani ka walaalaha jecel wamuxibu lmurdaani wiilasha yaryarka jecel ee xumaha iyo faaxisho ka doonaya wamuxibu niswaani dumarka jecel wa haa ulaa'i kuwaas hum iyagu alladiina kuwii weeyaan yatabicuuna adwaaqahum waxay raacayaan dawqyadooda iyo waxay jecel yihiin dhadhankooda iyo wamawaajidahum jibbadooda min غayri ictibaarin iyagoo waxba tixgelinaynin lidalika arrinka bilkitaab iyo wasunat aan tixgelinaynin iyo wamaa kaana caleyh korkiisa waxay ku sugnaayeen aan tixgelinaynin salafu saalix salafki wanagsan waxay sugnaayeen oo halkan wuxuu rabaa inuu noo sheego meelahay dadkani kulmeen waxaa ka mid a ah had iyo goora inay dhegaystaan oo ay ku lumaan gabay iyo heese iyo music dhegaysashadii oo taasoo cid walba laga yaabo inay markaa kalgacal wuxuun ku riday ridayna waxa jeclaadaan marka waxaa la garace la tubo qofka qalbigiisa waxay ku tuuraysaa ama mu'min ha ahaado ama shaydaan ha ahaado ama cid kalaba ahaadee meel bay u jilaabaysaa sumaarti markaa dee waa waa waa khatar weyn dadku hadda waxyaabaa ku lumeen ba wax kaba bulshadu waxa la muusi la daaray oo meediyahaas ama mid la daawanaya ha ahaado mid la dhegaysanaya ha ahaadee waxaa lagu barxayaan waxa waa in marka wax yar la sheegaba muiska lagu lalaa shaydaanku shaydankusu dadka ulmiyey muiskaasa lagu lalaya haddaan meesha muiska jirinba waxaad moodaa inaan waxba ansaxayba yaa wax ansaxayaaba ma jiro marka dee manhajkooda la eego marka waxa weeyaan arrintaas buu ka hadlay oo khiraaga iyo heesu waa laba noocoo heesaha ayuu naqaane dadku ay samaynayaane caalamka hor dee laga wada ee dee muiska hawlaheeda leh heese ilahay lagu caabudaana waa jiraan oo kuwa suufiyadu heese ilahay ku caabudayso anaashiida waxay ku magacaabaan markay xasraynayaan oo kale dee nin munshidaa jooga dhexda istaaga so idinka maydaan arag baan umanayaa meel lagu xasraynay mala maydan arag ma aragta meel lagu xasraynayo maydana arag ama taqaanin xasra ilah baan soo ficanta deena xasra arag waa ay baasha waa hawlaha nin baa dhexda utaagan taagan <laughs> istaagaya ya dhexda intuu istaaga kaasaa markaa u qaadaya anaashiid waxa la yahado shirkiyeed ka buxu qaadaya markaasaa kuwana soo rogay waa akrinaya kuwana markaas de baashi ile somal arka cayaarahan marka la ciyaaraya ba jandeerta jandeerta somal kudhe mogtahay cod baa la waxbaa la qaadaya waxbaa la sheegaya wabaa marka dee hadal baa la qaadaya wabaa la ustaxaya baashana waa saas oo kale halkaasaa dhexdeena u taagan yihin marka waa nooc qinaa ah waa qinaa hees ah oo shirkiyaad ka buuxo weliba tanaa xun kasi khatarsan sababtoo ilaahay baa loogu dhawaanaya cibaadka dhigan munkarka iyo shirkiyaadka lagu hadlayo midhaha la taxay kufriyaadka iyo ciyaarta la samaynayo ee la leeyahay waa cibaado oo ilaahay loogu dhawaanayo waa nooc ghinaa ah, oo shaydaanku markaa ku leeya dadka oo yu arkay alle inay ku dhawaanayaan sma marka waxyaabahaasoo dhaba u iilanayaan dadkaas arrintaasina marka waxay noqonaysaa waa arrin aan dee saxsaxnayn oo uu ka digayo falmukhaalifu buu yidhi limaa bacaa allaahu bihi rasuulahu ninkii khilaafay wixii ilahay rasuulkiisa la soo diray min cibaadatii waxad la cibaado keligii la caabudo wa daacatii loo hoggaansamo wadaacati rasul rasulkiisa la ninkii khilaafay laa yakunu ahaan maayo mutabican lidiinin diin mid raacay laga dhigi maayo oo noqon maayo mid diin raacay diintaasoo sharacahu allahu abadan diin ilaahay jideeyey mid raacay weligi ahaan maayo mar haddii uu khilaafayba wixii ilahay rasuul soo diray oo dee diin kalu qofka qaata mabaadi kalu qaata kama qaala tacala si alla uu yidhi uma jacalnaaka waxaanu ku yeelnay calaa shariicatin shareeco korkeed baanu ku yeelay min amri ee fatabica raac walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun kuwa aan waxba garan hawada raacin inahum iyagu lan yuqnuu canka kaa deeqi maayaan min allahi ay min cadaab illahi shayan shayna kaa deeqi maayaan wa ina alaalimiina kuwii aalimiinta ah bacduhum barhkood awliyaau bacdin bar kale ayay weli u yihiin xigta u yihiin wallaahu allana waliy muttaqiina kuwa cabsanaya weligoodi weeyaan bal yakuunu wuxuu ahaanaya mutabican mid raacay buu ahaanaya lihawaahu hawadiisa nafsi waxay rabtay bigayri hudan min allah isagoo xagga ilahi hanuun ka wadan ayuu raacay isagoo agga rabbi ka wadan afara'ayta man itakada ilaahaw hawaah wa adalahu calaa cilmi yani naftiisa waxay rabtay buu ilah ka dhigtoo raacay qaala tacaala am lahum waxay leeyihin shurakaa shuraka miyay leeyihiin kuwaasoo sharacuu loo mujdeeyey min addiini diin xaggeed maa shay u jeedeeya lam ya'dan bihi illaahu alla subxaanahu wa tacaala aanu u idnin halkaana ku dayno bilahi towfiiq